alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenaani waa kii labiyo tobnaad ee ka mid a ah kitaabkii safiinatu naja oo saali bni cabdillaahi bni sumayr alxadrami ashaafici oo iska lahaa raxmatullaahi caleyh wuxuu ka bilaabanayaa faslun shuruudu alfaatixati faatixada shuruudeedu casharatun toban weeye maxaa laga wadaa qofkii raba inuu faatixa ku tukado oo faatixa akhriyo shuruuda faatixa ay kaga baahan tahay akhrintiisa waa toban tobankaa shardi haddaad fulin weydid dee salaada kuu jiri mayso kow adtartiibu waa kala hormarin in la kala hormariyo maxaa siday tahay in loo kala hormariyo wala waladaalliin baa ugu dambaysa soo maah haddaad ka bilowda ayada ka warra waladaalliin bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin maaliki yowmi ddiin iyaaka nacbudu waxa weyn alraxmaan iraxiim oo saa isugu dhex yaacsamay siday u kala horeysay bismi illaah Eh, bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin alraxmaan siday tahay waa in loo kala hormariyo qodobka ma fahanteen labo walmuwaalaatu iyo xiriirin iyo kala goyn la-aan inaan la kala goynin lianna faatixadu waxay ku soo aroortay iyadoo kala horrayso sideedaas u kala horeysa iyo iyadoo tartiibsan ayay soo aroortay labadaba saasay kusoo aroortay marka sidii ay uga soo aroortay nebiga sal alla alay wasalam qofku waxaa waajib ku noqonaysa inuu raaco saluu kamaa ra-aytumuunii usallii buuna nabigu sal lay sidaad gu aragteena u tukanaya u tukada sidaasuuna nebigu samayn jiray faatixada say u kala horrayso u kala hormarin jiray qiraa'adeedana ma kala goyn jirin bismi llahi raxmaan raxiim intuu hadda yidhaahdo hal sac ka bacdina alraxmaan raxiim iyo alxamdulilahi muusan akhrin jirin saddex wa muraacaatu xuruufihaa xuruufteeda ilaalinteeda soo xuruuf male faatixada xuruufka waa koona alxamdu iyo maaliki iyo arax soo xuruuf maaha xuruuftaa waa in la ilaaliyo afar wa muraacaatu tashdiidaatiha shadadkeeda ilaalinta la ilaalinayo xuruufta faatixada qaar baa shadan arraxmaani soo saas maaha qaarna ma shadnaa alxamdu oo kale ma shadnaa lilaahi sooma shadnaa yowmiddiini ma shadna ihdina asraa soo ma shadna wixii shadan shadkaas waa in la ilaaliyo shadkaa ilaalintiisa wey dayib xuruufta shadanna waa labo dee waxa weeye midna waa xaraf xaraf kale lagu idqaamay oo sidaa in loo ilaaliyo ay waajib tahay laba xaraf oo laysku idqaamayo marka sidaa in loo ilaaliyo weeyaan haddii kaleeto macaanidii xuruufta iyo waxay dhimaysaa macnihii baa meesha ka dhimaya shan wa allaa yaskuta waa inuusan qofkii aamusin faatixada akhrinaya saktatan aamusid tawiilatan ee dheer bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu inuu aamuso shib waqti dheer ayay markaa hawshaa qaadatay lama ogola sababtu waxa weeye aamusitaanka dheer wuxuu dadka u malagelinahayaa dee qofkii xidhiirintii qiraa'ada uu xidhiirinaya inuu meesha ka saaray nebigana sidaasaa laga ogaaday sal alla aley wasalam inuu xiriirin jiray marka waa inaadan aamusin aamusitaan dheer waa allah allaa yaskuta waa inuusan qofkii aamusin sagtatan aamusitaan dawiilatan ee dheer iyo walaa qasiiratan mid gaaban midna oo yaqsidu uu ula jeedo biha iyada aamusitaankaas qadca alqiraa'ati qiraa'ada goynteeda aamusitaan uu ula jeedo inuu qiraa'adii ku kala gooyo ama ha dheeraado ama ha gaabnaadee labadaa midna lama ogola labadaa midna lama ogola sababtu waxa weeye alacmaalu biniyaat hadduu niyaysto qiraa'adii kala goynteeda dee wuxuu niyaystay buu leeyahay nabigeena sheegay sal alla alay wasalam inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa qofkii marka hadduu niyeysto qira'adii inuu kala goya khalaas waa ka kala gooda lix wa qiraa'atu kulli aayati aayaatihaa faatixada aayaadkeedoo idil waa in la akhriyo waqiraa'atu kulli aayaatihaa aayaadkeeda dhammaan akhrinteeda weeye faatixada aayaad maaqa ayadood weeye toddoba ayadood weye toddobada ayadood waa in la akhriyo wa minhaa faatixada waxaa ka mid iyo aayaadkaas albasmalatu bisinka ayaa ka mid ah bisinka ayaa ka mid ah xadiid badan baana kusoo aroortay nebiguna waa sheegay sala allahu aleyhi waaalihi wasalama marka wa bibismi illaahi raxmaani raxiim ixdaa aayaatihaa nebigaa xadiidku sheegay marka faatixada bisinku waa ka tirsan yahin laga tegi maayo wa minhaa waxaa ka mid a ah aayaadkaas albasmalatu bismillaahida toddoba wa cadamu llaxni waa laxani la-aan inuusan laxni akhrin qofkii almukhilli ee dhimaya bilmacnaa macnaha aayadda qofkii faatixada akhrinaya waa inuusan laaxin akhrin laaxinkaasoo macnihii waxu dhimaya aayadda lianna laxnigu haddii uu bedelo macnihii meeshii khalad baa ka imaanaya tusaale ahaan ancamta calayhim soo maa qofku hadduu yidhahda ta-daan godaya ancamta ancamtu uu ku bedelo ta-dii godo ama uu kasriyo yidhaahdo ancamti oo sidaa yidhaahdo dee waxa weeye waa butlaan baa ka imaanaya butlaan ayaa ka imaanaya salaaddii waa ka buraysaa ma uu ansaxayso dayib marka laxni macnihii dhimaya aayadda waa inuusan akrin laaxin wa cadamu laxni waa laxni la-aan almukhili laxnigii almukhili ee dhimaya bilmacnaa macnaha sideed wa an takuuna waa inay ahaato faatixadu xaalata alqiyaami istaag xaaladii fil fardi salaada waajibka ah le-anna meesha lagu akhriya faatixada waa rukuucda ka horba faatixada la akhriyaa soo maaha qofkii marka istaagu uu ku waajibay qiraa'adiina istaag inuu ku akhriya faatixada ku waajibaysa marka faatixada waa inuu istaag ku akhriyo dabcan waa qofkii awooda sagaal wa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa alqiraa'ata akhrinta waxa uu asagu akrinayo faatixada waa inuu ismaqashiyo asagu maqlayaba bismi illaahi raxmaan raxiim taad akrinaysa dad waxaa arkaysaa salaada isaga jira farbiyu iska dhaqaajinayo ama suu shib u yahayba baad arkaysa asaguu rukuucay allahu akbar qalbigaa laga yaabaa inuu ka akrinayo bal cid kale u kaadiyaa asagii baan xataa ismaqashiinaynin nin inta gebiyaa waxaa la yidhi warniyow gabaygaagu foolxumaa warniyow anigii tirirahayaaba la yaabaybu foolxumadiisi marka asagii xataa tukanahayay ayaan ismaqashiinayn saas marka lama rabo waa inaad ismaqashaysi adgu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah inaad ismaqashaysid macnaheedu maha inaad dadka ku dhibtid duurkii adoo tukanahay oo dadka safka kula jira haddaan tirahda safinahan ku arko waa inaad ismaqashaysid bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin arraxmaan raxiim oo dadkii waswaas ku rida lama rabo hoos baad u akrisan karta waana ismaqashayn karta bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin so adigu ismaqashayn dadka ha ku dhibin haddaadan quraan aan adigu dadka tujinaynin ayib sababtu waxa weeye haddii aadan adigu ismaqashinin ee qalbiga ka akhrida xadiidu nafsi baa loo yaqaanaaye warkaa looma yaqaano qiraa'o toban wa allaa yatakhallala waa inuusan soo kala dhexgelin ha faatixada aayaadkeeda dikrun xus iyo akhrin ajanabiyun ee faatixada ajanabi ka ah faatixada soo toddoba ayadood ma aha ajanabi qof maaha wax laga hadla qof ajanabi waa inuusan faatixada soo dhexgelin ma ah faatixada qof muslim ajanabi ka ah jira maaha waxa laga hadlaya waxaa laga wadaa faatixadii baynu akriyeyn ancamta calayhim markaynu maraynay ayaan waxaynu niriyo meeshii soo kala dhexgelinay wax kaloo aan faatixada ahayn hebelow hadaayato ridii way carartee soo celi ancamta calayhim hayrilmaqduubi calayhim baa lawadax kasii bilowday marka ancamta calayhim iyo hayrilmaqduubi dhexdooda maxaad gelisay hebelow ridii soo celi soo maa hadalkaanu faatixadu ka tirsanya mise ajanibu ka yahay ajnabi ajnabiu ka yaha marka lama ogola ninaa saaxiibna igu yiri mid carabo sacuudiya anaan ari u raaci jiray baa wuxuu iga di ninkaan weliba saaxiibkay qur-aanku yaqaana qur-aanku yaqaana luqada carabigu yaqaana ingiliishku yaqaana af etoobiyaanku yaqaana maxaariga marka luqo sawaaxiliga xataa waxbuu ka garanahay sacuudiga baadihiisa nin ari u raaci jiray marka ninkaan ariga u raaco salaadana waa tukadaabi qur-aankana ma yaqaanbi haddana wuxuu rabaa ariga i tujiyebi xulebi adiga afrikaan baa tahay annaga carabo diinta idin soo gaarsiina marka gadaashida istaag markuu weliba salaada galahayo wuxuu isku dayaayaa salaada sida loo tukada inuu aniga baro ashbiha kada gacmaha saas dhow maanta dhan ugu hayaabi salaadii markuu gala arigii meeshiisa hormaraya hadda mid bulaad ku dhufanaya kif buu ku hayaabi hadda ribu cayrin hayaabi maba kala jeclaba hadda neef iskala hadlay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ribaa soo hormaraysa haraatibu ku dhufanaya uu cayrsanahay weliba wuu la hadlay kik oran kik mafaatixada ka tirsanta hadal ajanabiyaa soo kala dhex galay faatixadii khalaas waa kaa burtay marka salaad kuu jiri mayso wa allaa yatakhallala waa inuusan soo kala dhexgelin haa qiraa'adii faatixada dikrun xus iyo akhrin ajanabiyun ee ajanabi ka ah ajanabi ka ah sababtoo ah muwaalaadkii baa meesha ka baxaya faatixadii markuu sidaa musanifku kaga hadlay oo uu shuruudii faatixada sheegay inay tahay tobankaa buu hawl kaloo cajiiba sheego waa maxay faslun tashdiidaatu lfaatixati horay wuxuu usoo sheegay musanifku wixii la shadayo shad u baahanaya in la adkeeyo in la ilaaliyo soo ma ahayn waayahay faa faatixada maaqa shad baa ku jirta suuratulfaatixa toddoba ayadood ah maaqa xaraf oo xuruufteeda ka mid a ah la shadaya wuxuu yidhi tashdiidaatu lfaatixati faatixada shadkeedu arbaca casharata casharata waxa weeyaan afar iyo toban weeye culimmadu waxay yidhaahdaan arinkaas in la u maxaa maxaa faa'idaha ku jirta inuu hadda ka hadlo faatixada shadkeeda iyo waxyaalahaas waxaa ku jirto faa'ido ah dee wixii loogu talagalay oo xuruuftan macaanidii keenaysay iyo axkaamtii iyo waxaa inaan la dayicin baa la doonayaa inaan la dayicin ayaa la doonayaa meesha uu sakhalad ka imaan markaasuu wuxuu yidhi kow waxa ah bismi illaahi araxmaani araxiim fowqa laami laamka dushiisa xaggee hadda shadan bismi illaahi intaa kee shadan allah laamka dushiisa soo maa shadka saaran arraxmaani fawqa araa-i ra-da dusheeda arax ra-da sooma shadna alraxiimi fowqa araa-i ra-da dusheeda ayana alxamdu lilaahi fowqa laami ljalaalati lafduljalaalha laamtiisa dusheeda ah, fowqa laami ljalaalati lilaah laamtaa kale sooma jeedaan rabi اlcaalamiina fawqa albaa'i i ba-da dusheeda okay halkaa maxaa idii qoran alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ya ah. bismi illaahi araxmaani alraxiimi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina haye ya arraxmaani miyaa idii qoran oo miimka nunta la kasriyo aniga u kordhigahaya marka waa khata madbaci fowqa raa-i dusheeda arraxmaani fowqa raa-i dusheeda arraxiimi fowqa raa-i ra-da dusheeda maaliki yowmiddiin fowqa daali daalka dushiisa maaliki yowmiddiini daalka dushiisa ayaa shadan iyaaka nacbudu fowqalyaa iya-da dusheeda wa iyaaka nastaciinu fowqalyaa iya-da dusheeda ya-dee iyaaka nastaciin laba ya-ood baa ku jirto midna waa iyaaka midna waa nastaciini ya-da ku jirto labada ya-ood shadan tan hore ihdina asiraata almustaqiima fowqa asaadi saadka dushiisa ihdina asiraa labiyo toban midkaa ah, siraata aladiina fowqa laami laamka dushiisa saddex-iyo toban iyo afar iyo toban ancamta calayhim hayri lmaqduubi calayhim wala adaalliin fowqa daadi daadka waladaa dushiisa iyo wallaami wa fowqa laami laamka dushiisa waladaalli soo maa laamka dushiisa marka xarakada fiirina shadka fiiri waxaa laga yaba ina iswiti maaliki yowmi ddiin deelku hoos dhigan yahy fowqa daali maxaa loo leeyahy waladaalliin laamku hoos dhigan yahy waxaa laga hadlaya xarakada maaha waa shadka ma la fahmo shadkuna xaggee fuushan yahay kor alraxmaani allah ah, maaliki yowm iddiin waladaa allii xuruuftaasu dul saaran yahay shadku ee xarakada maaha waxaan ka hadlayno xarakada ma ahan faslun wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina maxamedin alihi wasaxbi ajmain